ayb ilaa bdilaalatin fiihimaa aw fii waaxidi minhumaa ama labadoodii mid ka mid ah aayadiia caame sunadiia khaas ah sunno caame sunno kaloo khaasa ay jirto saas haddii la hela mooye iskama dhihi karaysid shaygan waa khaas adiga naf ahaantaada walaa yuqaalu bikhaasin lama yihaahdo xataa takuuna alaayatu aayadda intay ka noqoto taxtamilu tii ixtimaali karto an yuriida bihaa in loola jeeda aayaddaas dalika alkhaasu khaaskaas asiga waxaa dheeraad ah buu leeyahay aayaddan waa khaas ama xadiidkan waa khaas markaan leenahay waxaa loo baahan yahay in horta la helo waxii khaas ka dhigay waa in la helo midda labaad aayadda iyo xadiidka macnahooda inuu khaas ixtimaali kalaa la raba laakiin haddii alfaad اlcumuum ay tahay oo khaas ayna geli karin lama ogola baa leeyahay walaa yuqaalu bikhaasin xataa takuna alaayatu taxtamilu an yakuuna in loola jeeda uriida bihaa ayad in loola jeeda dalika alkhaas faamaa maa lam takun haddaysan ahayn aayadii muxtamilatan lahu khaaska midaan ixtimaalin falaa yuqaalu fiiha lama yiraahdo bimaa lam taxtamil laayatu aayadu waxayna ixtimaali karin laguma ximbaari karo aayaddii macnaheedii waxayna ixtimaali karin laguma ximbaari karo marka aayaddaas hadda sida noo muuqato waxa weeyaan aayad caam ah oo muxaramaadka oo dham waxay ku koobtay afartii aan soo sheegnay ayib marka haddaan nidhaahdo aayaddaas waa khaas daliil bay nooga baahan tahay haddii aan nidhaahdo siday caam ku tahay daliil uma baahno marka wuxuu leeyahay macnihii oo koobaad kaas weeyaan macnaha labaad wayaxtamilu waxaa suuragal leh qowlu llahi tacaala qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaahi uu yidhi min shayin in uu yahayaa suuragal leh shaygoo su-ila canhu la weydiye rasuulu llahi rasuulkiis duuna gayrih ayadda waxay suuragal tahay buu ku leeyahay waxaa dhici karto in nebiga loo tiriyey qoladii marka ama kufaarta ama muslimiinta ahaa markaa nebiga la joogay inay muxaramaadkan tiriyeen maalan toban ay tiriyeen ilaahay rasuulkiisiyow waxaan oo aan ku tirin maxaa nooga bannaan maxaa nooga xalaale maxaa nooga xaaraam markaasay aayaddu soo degtaa layidhi inta aada sheegteen oo calaa sabiil mithaal aan ka soo qaadanay inay toban ahayd afartan oo aayadda lagu sheegay yaa xaaraamka ah marka aayaddii caam ma aha liannahu su-aashii baa khaas yeelayso aayaddii markii hore waxay ahayd caam ahaan laakiin su-aashia waxay ahayd nebiga ina ashyaa la weydiiyey marka ashyaadii la weydiiyaa la yidhi inta ladiin weydiiye oo dhan inta lagu weydiiyo oo dhan gibigeed nebi maxamed xowr waxaad ku tiraahdaa wax iga xaaraan male ilaa intaan aayadda lagu sheegay mooye marka aayaddii ma khusayso intaan nebiga loo tirin oon loo magacaabin maba khusaysabo ee waxaa weeyaan intaas nebiga aad weydiiseen oo haddii toban ahayd iyo haddii ay ay shan iyo toban ahaydba inta aad i weydiiseen oo maalan waxyaalihii la cuno ka mid ahaa intaad i weydiiseen waxa iga xaraam ah ku dhaaliil afar laakiin intiiba aan la weydiinin sideedii bay ku baaqeen nusuus kaley u baahan tahay macnihii saasay noqonaysa marka wayaxtamilu qowlu llaahi baa ixtimaali kara qul laa ajidu waxaad ku tidhaahdaa laa ajidu heli maayo fii maa uuxiya ilaya wixii loo waxyooday muxaraman xaal uu yahay mid layga xarimay calaa طaacimin mid wax quudaysto طaacimkoo yطcamuhu wixii cunay min shayin layga xarimi heli maayo min shayin inuu yahay baa dhici karta dhe yani an yus'ala min shayin saasay ahayd wayaxtamilu qowlu llahi qul laa ajidu min shayin in laga weydii baa dhici karto shaygoo su-ila canhu rasuulu llahi la weydii duuna gayrihi macnaha waxa weeyaan nebiga su-aal baa la weydiiyey ashyaadaas aan ku weydiinay maxaa nooga xalaal iyo maxaa nooga xaaraama intii aad sheegteen keli ay su-aashaan khusaysaa intii aad sheegteen afartaasaa ka xaaraame laakiin intaanba la weydiinay nebiga xukumkeeda soo geli maayo marka aayadda loo daliisha maayo wixii kasoo haroo dhan baa xalaal eh looma deliishanayo haddii saas ay tahay macnaheedu ayib waa tafsiir weeyaan wayaxtamilu waxaa suuragal leh haddane mimaa kuntum taakuluuna qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman shay layga xarimay ma helin shaygaasoo mimaa kuntum taakuluuna waxaad cunayseen ah wax iga xariman ma jiro ilaa an yakuuna mayta inuu yahay mooye marka tanna waxa waay su-aal ma aha laakiin aayaddu waxay caddaysay wixii carabta markaa meesha joogtay wixii raashiinka dhiganaysa waxaa layidhi wixii raashiin idin ahaan jiray ood wax cuni jirteen ilaan baktiga way cuni jireen doonfaarkay cuni jireen biyaha dhiigga bay cabi jireen marka eh, waxaan kaloo xalaashana way cuni jireen oo maalan ay ka mid tahay eh, eh, waxyaalaha la cuna masagadii galaydii wixii o dhan way cuni jireen markaasaa layidhi aayaddaa markay soo degaysay wax allaala waxaad raashiinka dhiga jirteen wada cuni jirteen waxa idinka xaraami afartan intii kalood cuni jirteen oo ama caano ah ama fawaakihdii kale ama bariiskii ama maxaan ihahdaa gallaydii waad cuni kartaan marka aayaddii waxay ku leeyahay musanifka duruuf gaar ah ay kusoo degtay aaya makiya suurat alancaam ku jirto macnaheedu waxay tahay wixii raashiin loo yaqiinay ood cuni jirteen waxaa iga xaaraame afartaan laakiin wax kale hadday yimaadaan oo aada cuni jirin xukum kaley u baahan tahay marka ma diidayso marka tafsiirkan iyo tafsiirka kale waxba yara isku dhow yihiin laakiin kii hore ka muxadadsana marka muxaraman heli maayo muxaramkoo mimaa kuntum ta'kuluuna waxaad cuni jirteen oo caada noo ahaayo wax naga xaaraam ee ma jiro ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin iyo wixii aayadii lagu sheegay intaasun baa layga xaaraamay laakiin intayna kaloo raashiin noo ahayd siday nooga xalaal tahay laakiin wax kaloo aan la cuni jirin oy caado u lahayn hadday timaado daliil kale u baahan yahay musanifku waxau leeyahy wa haadaa awlaa macaaniih aayadda midda lagu ximbaaro tanaa ugu awlaysan oo ugu wanaagsan waxaan macnahaan daba u rajaxnay waxaa weeyaan istidlaalan bisunnati annagoo sunnada daliishanayno calayhi calaa macnaa almacna alakhiir duuna gayrihi macaanidii kale aanan ahayn marka macnahan waxaa weeyaan in aayadda ay u soo degtay ma ahayn macnaheeda ina muxaramaadkao dhan iyo muxallalaadkao dhan in laga sheekeeya ma ahayn laakiin aayadda waxay u soo degtay wixii raashiin loo yaqiinay inay kala saarto markaasaa waxaa la yidhi muxaramaadkaa yar muxaramaadkaas waa iga xaraam wixii kalena waa idiin bannaan yihiin ood intiid cuni jirteen ah marka aayadda intii kaloo caado aan loo lahayn mana ka hadlin laa taxriiman walaa taxliilan marka midkaana awlaysan buu musanifka leeyahy waa macno weeyaan musanifku wuxuu ka tegay macnaha mashhuurkaa ee mufasiriinta dhan ay yaqaaniin oo laleeyahay leeyahay aayadatan waa aayad maki ah waxaan ognahay maka marka la joogo waxyaalo badan baa la xarimay waxyaalo badanna waa la xalilay qaarkoodna waa la nasakhay qaarna wax baa lagu daray marka markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine u yimiday muxaramaad kale yuu sheegay oo ay ka mid tahay suurat lmaa-ida muxaramaadka lagu sheego min aakhiri maa nazala qur-aanka waxa soo degay waxaa ugu dambeeyey suurat lmaa ka mid tahay waxaa ku jira alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diinan marka waxay leeyihiin ilaahay wuxuu yihi xurimat calaykum lmaytatu wadamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhila ligayri اllahi bihi wاlmunkhaniqaةu wاlmawquudaةu wاlmutaradiyatu wاlnatiixaةu wama akla الsabc ila ma dakaytum wma dubixa calى الnusb waan tastaqsimuu biاlأslaami hadda fiiri muxaramaad badan oon aayaddaas lagu sheegin baa aayaddan dambe lagu sheegay alistiqsaam biاlأslaam almunkhaniqa wاlmawquuda wاlmutaradiya wاlnatiixa wama akala الsabc waxaasoo dhan laguma aayadda laguma sheegin qaarkood meytada waa la gelin karaa oo waa loo soo dariishan karaa laakiin axkaam badan baa ku jirto muxaramaad badan ee aayaddaa ku soo degtay marka si loo yidhaahdo aayaddan muxaramaadkeeda uu ilaahay ka xarimo markii maka la joogay ahayd madiina markii la tagayna muxaramaad kalea lagu daray oo aan bannaanayn ha noqoto aayaadka qur-aanka waxay ku soo aroorin ama nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray marka macnahaasaa waadixa ah oo aada ugu fiicnaan badan marka musanifku wuxuu leeyahay macnahan danbaan rajaxaynaa waxaan ku rajaxaynaa daliil yani waxaad dareemaysaa wa wax lala yaabo waxaa weeyaan mutaakhiriinta dambo waxay caade ka dhigteen xugum la sheego waxaan xaaraam waxaan xalaal waxaan xaaraam waxaan xalaal waxaan xaraam ma sunna wax daliil ana ma laha yani taas waxa weeyaan macnaa oo qofkii cilmi u faa'iidaynaysa ma ah hadda ninkaa imaamka oo min ala'imati alarbaca min ala'imati asalaf ah yani meel kasta xukumkuu kuu sheega meel inuu saaro doonaya marka adiga maadaama nebi aadan ahayn oo qowlkaada la qaadanaynin xukumka aada sheegtay waa inaad meel saartaa marka cilmigi macna buu yeeshanaya marka markii lagu yidhaahdo xukumkan kan weeyaan waxaa uu daliilay aayaddan ama xadiidkan isla markii waxaa weeyaan xukumkii waad baratay meeshii xukumka laga soo qaadani waad baratay marka kutubta waxaa weeyaan alatii tadkuru alaxkaama biadilatihaa in la bartaa wanaagsan laakiin haddii aad eh, aada kutub mujarad aada akrisatid waxaan maxaa uu daliil hadii la yidhaahda in adiga ninkii ku weydiina adiga waxba isdhaamin oo kitaabkaasaa saas yidhi aada ku ekaatid iyo in aad tidhaahdid ma ma anaad i weydiinaysaa oo aad dhiriftid labadaas mid un bay noqonaysa laakin idaa tacawadta aw cawadta nafsaka calaa macrifati اlxukmi bidaliilihi wax badan buu kuu saaciday ayb marka fiiri akhbaranaa sufyaan can ibni shihaabi can abi idriis alkhawlani can abi thaclaba alkhushani weeyaan ana الnabiya salى اllahu عalayh waslama nahaa can kuli dii naabin min الsibaac ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam nahaa wuxuu reebay in la cuno can kuli dii naabin mid maci u saaxiba kulligiis oo min asibaaci dugaagta ka mid ah wix allaale wixii dugaag ah oo mici lahoo wax ugaaranayo dhan nabiga calayh salaatu wasalaam waa xarimay marka wax mici wax ku ugaarta maroodigaa soo gelay libaaxi baa soo gelayo dhurweygi baa soo gelayo waxyaalaha oo wax ugaarta xayawaanka waa badanyahin duwacadii baa soo gelayso wixiiba ayaga maciidooda wax ku ugaarto o dhama cuno nabiga alayh salaatu salaam waa xarim musanifka marka hadda muxalushaahidka uu ka jeeda waxa weeyaan nahyu akli kulli dii naabin aayadda kuma jirto aayaddii qur-aanka ahayd kuma jirta in ilaahay uu naga xarimay waxa maciida lahoo maciida wax ku cuno inay xaaraam tahay aayadda kuma jirto nabiga calayhi salaatu wasalaam aan noo sheegay marka waxau leeyahy nebiga xadiidkiisa waxaan ku fahamnay in aan loola jeedin aayaddaas muxaramaadki oo dhan inta ku kooban looma jeedo ee muxaramaad kalaa jiro waxaan ku ogaanay nebiga hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam uu sheegay yaan ku ogaanay buu leeyahy ayib marka aayaddii in xadiidka iswaafaqna waxay noqonaysaa in la yidhaahdo muxaramaadkaas aayadda ay sheegtay waa kuwii caadada carabta ay ulahayd inay cunto intii ka xaaraam ahayd nebiga markuu sheegayna qaacida caam ahoo muxaramaadka oo dhan buu ka hadlaya marka nahaa can kulli dii naabin min asibaaci wax allaale wixiibu wax ugaarto wax cuno oo dhan xaaraam waa buu nabiga calayh salaatu wasalaam akhbaranaa maliku can ismaaciil bni abi xakiim can cabiidata bni sufyaan alxadrami can abi hurayrata can اnabiy sala اllahu alayh wasalam nebigu waxau ihi aklu kuli dinaabin mid mici u saaxibu kulligiis oo min asibaaci ka midi ah, xaraamun weeyaan waa xaraam marka xayawaanka duurka ku jiro oo dhan wixiinba wax ogaaranaynin waxaa laga fahmaya inay xalaal yihiin waana sidaas weeyaan waxa ugaarta oo dhulka ku jiro waxaaba wax cuna wixiiba ka soo hor oo dhan waa xalaal marka waxay noqonaysaa xayawaanaadka waxa wax ugaarto iyo waxa la ugaarto ay xugum kala noqonayaan wixii bad ku jiro ooba baddaba aan ka soo baxayni waa iska baab gooni e waa xalaal oo samagiyaa la gelinaya nooc kasta halahaadaani xataa fuqahada suurata ximaar hadday leeyihin haddayba badda ku nool yihiin ay ka soo bixi karin ee bannaankii markii la geeya ay dhimanayaan xugum samag bay qaadanayaan xayawaankan kaloo wuxuushta oo aan la dhaqaninne waxaa weeyaan waxaa ka xaaraam e wixii maciylahoo waxaa ugaaranaya sidii libaaxa iyo wixii lahalla waxa ka soo haray oo dhan girigii maxaa cawshii maxaan idhaahdaa xayawaanka waa badan yahay sidiisao dhan waxaasoo dhan waa wada xalaal marka eh, qaacida guud ahaa lagu siiy xayawaan kastoon aqooni jirin hadduu soo bax waan kala fiirinaynaa xayawaan maci lahoo macigu ku ugaartay inuu yahay am laa xayawaankan kalena waaba lala sheegay waxa la dhaqdoo dhan araam inay xalaal yihiin dameeraha xadiid gooni ah lagu sheegay inay alaa inay xaaraam yihiin fardaha inay xalaal yihiin oo la cuni karo xadiid saxiixa baa ku soo arooray marka kuwa la dhaqdo gooni baa nusuus ay ugu soo aroortay wixii eh, xayawaan oo duurka ku jirana qaacidadaasaa lagu siiyey inay wax wax ugaartan yihiin in kale yaa lagu yidhi marka taasa baa laga dhigay eh, xadiidka tatima baa jirto wa kulli dii mikhlabin min aطayr yani xayawaan kasta waa lasoo sheegay macay leh laakiin waxa buubane inta buubtoo baalashooda ku buubto waxaa la yidhi midkii ciddi dheer leh cididaasna wax ku ugaaranaya sida gorgorka sida galayrka iyo wixii lahal ah ayagana xaraam waay nahaa can akli kulli dii mikhlabin min aayr mid kasta oo cidi dheer leh oo cididaas wax ku ugaartane xaaraan baa laga dhigay shimbiraha kaloo soo haroo dhan nooc kastaba ha yeeshaane haddayba ayaga wax ugaaranayn waa lama dhahaya maxaa u daliil lama dhahayo xalaal weeyaan marka qawaacidaas yaana la siiy waxaa ku soo xiga keliya ah oo in lagu daro u baahan wax lagu magacaabo mustakbathaat la yidhaahdo waxyaalaha yaryar oo baranbarada iyo maxaan ku yidhaahdaa eh, xaargarguuriska iyo xayawaankaa yaryaroo naftaba ay tataqazaz min muxaramaat baa lagu diray yani daliil gooni looma hayo laakiin waxa waaye mustakbath waa shay oo mustaqdar oo la naca weeyaan marka waxyaalahaas yaryaroo sidaa suurada xun leh ayaa gooni a looga bixina intii ka soo hartay ayagana waxaa laleeyahay waa xalaal weeyaan marka qawaacidaas buu musanifka al uu noo sheegay eh, radia allahu canhu ayb eh, fii tumsiku canhu lmuctadatu min alwafaat haddana wuxuu ka noqday musanifka naagtii cidda tirsanaysa yani aayaddii iyada laguu soo sheegay xagga markii la joogo xugun baa laga soo qaatay haddana aayaddii naftigeediibaa haddana waxaa lagaa tusinayaa macno kale imaamu shaafici macnaha weyn oo la wada yaqaano oo mufasiriinta ay sheegaan kuu sheegi maayo kaas liannahu kaa waa macruuf weyn aayadda lafdigeedu ka cadyi laakiin waxaa lagu tusinayaa kayfa ana asunata annabawiyata tajri maca kitaabi illaahi tafsiiran wa taطbiiqan taasuu rabaa inuu kuu caddayn marka axkaamtan haddirtaan kuu muuqata sideedaba yani waaa mujtamaca waxaa weeyaan axkaamtii nin yaqaano ay u baahan tahay dad badan baad arkaysaa wax bay iska jawaabayaan waxaa iigu yaab badnay xali dhallinyar baa ii weydiisay nin baa jawaabay oo meel xuduudda soomaali geeskeeda ah yaa wuxuu iri ninka naagta hadduu hal talaaq ama laba laba talaaq ku furo oo ciddadii intay ku jirto uu soo ceshto naagta u matay karo ilaa saddex xayd uu ka soo maro ay saddex daahir naagtii waana soo ceshtay mana u tegi kara yani waxyaalaha aada nin dhamo de meel joogo oo xaafadii iyo oday u ahoo diintii lagu jawaabaya weeyaan marka yani waa mas'ala xataa khilaaf lahayn qofka haddii iyadoo xaaskiisa cidda ku jirto aw rajactu hadduu yihahdo arjactuka ilaa ismati hadduu yihahdo xaaskiisii asoon dalaaqinay lamid tahay markaas habeenka laga tilka laxda laga bilaabo wax khilaaf xataa kama joogo marka dad baa saas jawaabay marka waxay u baahan tahay macrifat اlxukm الsharci bidaliilihi waa mid u baahan xukumkii markii la ogaado waxay u baahan tahay fulin oo maxaakim ah yani qofkii hadduu meeshii jawaabo shacbiga iyagina waay adiga waad jawaabta laakiin in lagu camal falay u baahan tahay waxay dadka kufrinaya waa maxaakimta weeyaan marka sidaa daraaddeed haddaan la haynin xukumkii dadkii furin lahay wax faa-ida uu leeyahay ma marka anigu waxaan leeyahay sidaydaba mar badan bayna soo martay eh, in nagula mariya qaanuun badan iyo hadda fursad baan haysanaa xaqiiqa markii la yihahdo inkastoo burbur iyo dhibaato ay taallo wadanka laakiin haddana waxa weeyaan ummaddii wax badan oon loo sheegi karin baa loo sheegi karaa wax badan oon la qaban karin baa hadda maanta la qaban karay waxaa aad u yaabla in eh, ay maxaakim oo ahli ay soo baxeen wax weyna laga faa'iidaysto mujtamacii aad arkaysaan maanta ama meella mara ha noqoto ama guryihii aamin u noqoto ee dad muslimiina ay iskaashadeen marka waxaa la leeyahay dad badan waxay leeyihiin waa in meel kasta laga sheega maxaakimtaas in xaafad kastana laga aasaasa xaafadda hurwaay baa habeen hore yaa laga furay waxaa lagu leeyahay ma aha inay maxaakimta tegayso oo ay xooggii meesha ku furay ma dadkii xaafadda ka dhashay baa wuxuu samaynayaa ayagaa is aruursanaya waa isqababaabinayan dad bay diyaarsanayaan dhaqaale bay isku aruursanayaan maxkamadiiba marka la tashashanaashale weyaan ah, maxay noqonaysaa xaafadka macnaheeda waxay tahay maxkamadii markii loo xukuntamo xukumkiis marka sidaa daraaddeed waxa weeyaan masaajida dheer laga bixiyo dadka lagu baraarujiyo wixii ay ka xun yihiinna laga toosiyo wax meesha ku jira weeyaan marka xukunka aqoonkiisii waa meel iskurintiisii oo meelmarinta ahaydna waxaa weeyaan quwa oo sharciya jirtay u baahan tahay dadkii lagu fulin lahay oo ogolan ogolaasha in dadka laga helo shacbiga weeyaan oo adiga xoolahaada aad ku dadaashid laakiin sharci islaamka hadduu kaa qaada inaad ogolaatid oo tidaa samicnaa waatacna sidaas bay wax ku hagaagi karaan waxaan leenahay waa furso fiican oo dadka la tusi karo maanta shareecada waxay tahay iyadoon meel weyn sii gaarin baa meelaha yaryaroo wax laga qabtay bay nicmo weyn ay runtii dadka igu jirta eh, waxaa fiican in mar badan laysku baraarujiyo sida tuugada dadka ay xoolaha ugu qaadi jirtay dadkaa walaalihiin oo wax qabanayna in lagu taageero aaday u fiicanta qaala allahu tacaala wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhur ayadan wayna dhaaftay tafsiirkeeda kuwii macnaha ilaahay uu oofsanay yutawafawna minkum kuwii ilaahay uu oofsanay wayadaruuna aswaajan xaasaska tegay yatarabasna way sugayaan bianfusihinna arbacata ashhurin wacashran afar bilood iyo toban habeen faidaa balagna ajalahunna ajashiyo afartii bilood iyo tobankii habeen hadday gaaraan falaa junaaha calaykum wax idiin saaran ma laha oo dembi ah fii maa facalna waxay sameeyaan fii anfusihinna oo bilmacruufi wanaag ah markaa kadib hadday guriga ka baxaan shukaansi hadday bilaabaan guursi wixii calaa xuduudi sharci oo bilmacruuf ah waxba dhibaato ah ma laha wallahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahay wuxuu aada camalfalaysiina waa baatin og yahay oo inay dhab idinka tahay in kale waa kala garanaya ilaahay jala jalaaluh marka undur fadakara allahu ilaahay wuxuu sheegay ana calى اlmutawafaa canhuna kuwa laga dhintay ciddatan in ay tahay ismu ana oo mutaahir ah weeyaan fadakara allahu ana ciddatan calى اlmutawafaa canhuna kuwii laga dhintay inay cidda lagu leeyahay buu ilaahay sheegay wa anahuna aygi idaa balagnahaa hadday gaaraan falahuna waxay leeyihiin an yafcalna inay sameeyaan fii anfusihina bilmacruuf macruuf wanaagsan oo wixii guurkii weeyaan walam yadkur ilaahay ma sheegin shay-an ma sheegin shaygoo tajtanibuhu fi lciddati naagta ciddada intay ku jirto waxay ka fogaan laheed aayadda ma sheegin laakiin aayaddii waxaa laga fahmay yatarabasna bianfusihina arbacata ashhur yacni gurigii inay joogayaan tarabuska macnaha meesheedii inay joogto weeyaan inay afartii bilood intay ka dhammaato ay meeshaas ku korato iyo tobankii habeen ajishooda hadday dhammaato afar iyo tobankii ay dham bishii afartii bilood iyo tobankii habeen ay dhammaystaanne inay meeshay rabeen u bixi karaan saasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay laakiin ma sheegin naagta intay ciddada ku jirto waxa u bannaan iyo waxa ka xaaraam ee lama sheegin qaala musanif wuxuu ihi fa kaana daahiru laayati aayadda daahirkeeda noo muuqda waxay ahayd an tumsika almuctadatu naagta oo ciddada tirsanayso inay inay ka gaabsato oy haysato fi اlciddati fii zamani اlcidda can اlaswaaji inay guursato inay iska reebto faqad aayadda waxay tusisay afarta bilood iyo tobana habeen ha korata markii la yidhi inaysan nin guurso karin gurigaasna ay ka baxaynin maca iqaamatiha fii beytiha gurigeeda idoo lagu nagaanaya la qabo bilkitaabi buu saa ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegay marka aayadda daahirkeeda waxay tusinaysaa naagtii inay ka gaabsato guur intay ciddada ku jirto iyo maca iqaamatiha fii beytihaa oo yatarabasna laga fahmayo marka ilaahay kitaabkiisa intaas buu sheegay ayib aayaddii marka daahirkeeda intaas in loola jeedo oo naagti wax kale ay qaban karto o dhan waa iska banaantah wa kaanat aayaddii waxaa suuragal ee taxtamilu waxay suuragal u tahay an tumsika can اlaswaaji zawjaal inay guursato inay ka gaabsato ka reebtoonto wa an yakuuna calayhaa inuu korkeeda ahaado fi limsaaki markay ay ka gaabsanaysa can اlaswaaji imsaakun can gayrihi waxaan aan guurka ahayn oo kale inay haddana ka reebtoonaato imsaakun can gayrihi inay shay kale ka reebtoomaanay ka reebtoomaysana waa dhici kartaa oo mimaa kaana mubaaxan lahaa wixii horay ugu bannaanay ah qabla alciddati intay ciddada gelin horteed wax horoo u bannaanay inay ka gaabsato aayaddan waa ixtimaali kartaa oo min tiibin barfuun ah iyo wasiinatin isqurxin ah aayadda waxaa weeyaan daahiru laaya waa macnaha hore weeyaan oo aayadda waxay tusisay naagta intay cidda ku jirto oo laga dhintay inaysan nin guurso karin gurigeedana ay ku nagaanayso bilkitaabi saasuu ilaahay ku tusiyey laakiin macnahan kale aayadda kama muuqdo laakiin musanifku waxaa dhici karta maadaama ilaahay labadaas ou sheegay yumkin annahu nabaha cala alaclaa istidlaala bihi cala annahyi fii maa duunahu saas inay tahayna waa dhici kartaa buu leeyahay laakiin macnaha hora waadixa oo labadaas shay unbaa laga xarimay qur-aanka marka loo fiiriyo laakiin wakaana taxtamilu waxaa suuragal leh hadeena an tumsika can alaswaaji inay ka gaabsato oy ka reebtoonto wa an yakuuna waan fi wa an yakuuna calayha inuu naagti dusheedii yahay fi limsaaki gaabsashado yacni maca alimsaaki can alaswaaji markay guurka ay ka gaabsanayso imsaakun can gayrih waxaan zawaajka ahayna inay ka reebtoonto inay ixtimaali kartaa suuragal eh oo mimaa kaana mubaaxan lahaa wixii u banaanay ah qabla alciddati intayna ciddadii gelin horteeda oo min tiibin iyo wasiinatin labadii macno marka inaan kala fasirnaan doonaynaa macno inaan qaadano musanifku wuxuu leeyahay falamaa sana rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa markuu jiday cala almuctadati naagtii ciddada ku jirtay min alwafaati ka cidda tirsanaysay alimsaaka inay ka gaabsato ay ka reebtoonto can idiibi wagayrih barfuumki iyo wixii lahal eh inay ka reebtoonto nebiga markuu jiday kaana calayhaa waxaan dumarkaas korkooda alimsaaku inay ka reebtoomaan can idiibi wakayrihi oo ziinadii ah bifardi sunnati sunnadii wixii farad yeesha awgeed walimsaaku can alaswaaji yacni guur laga reebtoomo iyo wasuknaa fii beyti zawjihaa guriga la deganaadane bilkitaabi uma sunnatiyaa lagu sheegay buu leeyahy marka axkaamtii waa la qeybiyey qur'aankii iyo sunnadii nebigu waxay isku waafaqeen naagtii inaysan guursa karin intay ciddadaas ku jirto inay gurigeeda ka bixi karto laa تkrijuuhuna min buyuutihina ilaa an yakrujna yaa la yidhi inay gurigeeda ka bixi karaynin inay dhibaato la timaado mooye oo ninkii marka waxaa weeyaan naagti aada furto soomaaliya siday ka caado yeeshatay ma jirto oo qofkii inta eh, haraanti gadaal looga dhufto lihaa guriga iiga bax laysa min diin illaahi fii shay naagta markaad furtid adiga inaad guriga ugu baxdid waay ama aada dhinac ka deganaatid ilaa ciddadeeda ka dhammaanayso masruufkeedaa ku saaran gurigeeday ku degan tahay ayadoo ciddadii dhammaysatay oo adiga gurigaadi joogto markaa kadib ay baxay maharkeedii wixii alaab ay leedahay qaadanaysa sharcan saas waay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna baa ilaahay guriga lagama bixin kara sharcan intay bicidada ku jirto ayb taa marka labadaas xugum qur-aankii sunnadu waa isku waafaqay sunnada waxaa dheeraad oy ku dartay oo nebiga calayhi salaatu salaam laga qaatay naagtii inayna barfuunna marsan karin ay isqurxin karin oo waxay ku xul indhaha la marmariyo iyo barfuun la mariyo shanlayn dheer iyo dhaqurqurxan oo in la qaadanin nabiga naagtii haddii ay ciddo ku jirto oo laga dhinto wax xaaraamka ah dhar oo aada la isugu qurqurxiyo iyo barfuun iyo indhaha laysku kuula iyo tinta tinta lagu hagaajiy iyo waxaasun baa xaaraam ka ah laakiin wixii kale ama raashiinka doonto oo dhan oo dadka ay cunaan bay la cunaysaa raashiinkaas wuxuu raba ha lagu daro way qabaysanay hadday rabto yowmiyan halaaa maraad bay qabaysan kartaa tinteeda way iska shanlaysanaysaa subaga caadi bay u marsanaysaa waxaas oo dhan meesha rabtay ku fariisanay laakiin umbar gooni a ah bay leedahay subag ma marsan karto ma la qabayn karo madaxa lama dhaqi karo saliid laguma shubi karo waa tashriicaad annaga aabbayaalkeenii hore aan ka dhaxnay laysa fii diin min shay marka dadka dulaabu cilmiga waxaa waajiba dadka in la gaarsiiyo hadda nebiga tiib iyo ziina baa la yidhi marka subag ziina ma ah jirkaa u baahan wax shaqo uu ku leeyahay ma ah qofka in loo dardaarmo loo sheego dadkaasay la cunaysaa dad baa waxay leeyihiin xataa raashiin saliid ay ku jirto day cunto faraha saliid baa ka soo gaaraya qaanda ku cunto waxaan ku idhaahdaa eh, gambar gooni ah bay leedaho aan lagula fadhiisanayn eh, bisha ma fiirin karto waxyaano badanoo haddii aan la tirin karayn waxaasna waxaa weeyaan jahliga sidiisaba waa culays marka naagta intaas baa sharci islaamka u baneey intii uu ka xarimayna in la ogaado inta kalena laga digtoonaado ayb واxtamalat الsunaة fi hada اlmawdici ma اxtamalat fi gayri musanifku waxau leeyahay واxtamalat الsunaةu sunadii waxay اxtimaashaa fii hada اlmawdici mawdican asiga ah oo hadda axkaamta qur'aanka ay ku dartay ma اxtamalat fii gayrihi wixii aan soo dhaafnay waxay ixtimaali karto oo kale a ah, haddana meeshaan imaan karto oo waa maxay waxaas oo min an takuuna sunnatu sunnadii inay tahay bayanatii caddaysa can illaahi ilaahay kayfa imsaakuhaa naagtii oo la yidhi waxaas ha ka gaabsato sunnadii nebigaa lagu caddeeyey waxay ka gaabsa lahayd kamaa bayanat sunnada nebiga say u caddaysay alsalaata waazakaata walxaj sidii salaadii lana waajibi kayfidii loo gudulayo sunnada ay u sheegtay xajkii nagula waajibi kayfidii lagudulaaynu sunada u sheegtay a ah waxaa dhici karto naagtii ciddada ku jirtisay ciddadaas waxa ka xaaraama iyo waxay u banaanaysay ugudalheed inay u sheegtaa dhici karto oo marka maxay noqotay sunna mufasira likitaab illaahi keli ah waa suuragal waxtamalad sunnadan waxay ixtimaali kartaa an yakuuna rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa inuu yahay sanna kii jideeyey fii maa laysa fiihi nasu xukmin lilaahi wixii aayad qur-aan oo cad meysha ku soo aroorin ee nebiga axkaam jadiid ou la yimid inay tahayna waa suuragal marka labada sunnadaba labada joorb waa la qaadanaa laakiin ma sunna mufasira can illaahi miya oo aayad may tafsiir u tahay mase waa sunno kale oo axkaam jadiid la timiday oo markaa yani laleeyahay sunnada lay ka aroortee ma aha qur'aankii wax laga fahmay ma aha labadaasba waa suuragal buu ku leeyahay in ay tahay labadiiba waxay ahaatabo waa m intii la qaataa la yidhahda ayb baab اlcilali fi اlxadiiث fi اlaxaadiiث baabkan waxa weeyaan min aطwali abwaab الrisaala yani laba boqol iyo toban laga bilaabo ilaa halaaثimiya sabca وahamsiin yani saddex boqol iyo toddoba iyo konton intii laga gaaro yuu baabkan soconaya waana waxa weeyaan min ajwad اlabwaab fi risaala min ajwad markaan ku leeyahay ma aha ajwad اlabwaab ma aha laakiin abwaabta ugu qiimo badan bay ka mid tahay waxaa ugu qiimo badna wuxuu ku tusinayaa nusuusta daahirkeeda ay u muuqato inay iska hor timaado sidii loo daaweyn lahay xadiid xadiidka hor yimaado aayad aayad macnaheeda iyo isdiidan u eg nusuustii sida loo kala hormarinayo sida loo wada yani waxa weeyaan axkaam aada u qiimo badan buu musanifka sheegaya marka cilal jamcu cilla weeyaan cilla markii mustalaxa la joogo maxaa la dhihi jiray cilla waxaa la yidhaahdaa sababun khafiyun yatra alى calى اlxadiiث aladi ظaahiruhu الصxa fatucilhu cilla waxaa la yidhaahdaa xadiid markaasaa u fiirisid isnaadkiisa iyo matnigiisa saxiix kuula muuqdo markii axaadiidtii kale la dib oo la garab dhigane ay ceeb ka soo baxayso marka waa sabab khafi ah laa yadharu likulli الnaas yaطrأu calى اlaxaadiiث alatii daahiruhaa صixa fataqdaxu fii صixatih marka xadiidka cilo hadday gasho waxaa lagu leeyahay hada اxadiiث wain kaana ظaahiruhu الصixa lakin fiihi cila tamnacu min الاxtijaaji bih marka xadiidka cilo hadday gasho waxa weeyaan waa laga tegaya cilada waxay ka mid tahay acqadu abwaabi اlmusطalax markii xadiidka culumtiisa la yidhaahdo waxa weeyaan cilmiga ugu adag liannahu cilmiga kale waa la garan karaa laakiin waxa weeyaan axaadiis daahirkeeda saxiix uu yahay ceeb hoose ay kaga jirto oo aan la garanaynin kaasaa yaa laga hadlaa la yidhahda marka waxa weeyaan ninka cilmigan cilmulcilal wax ka barto cilmiga kaloo xadiidka ku saabsan oo dhan wuxuu noqonayaa mila almaai aladii yushrab marka aada buu u qiimo badan yahay aniga risaalat doctora risaalo aan ka qoray cilm اlcilal alaxaadiid alati acalaha الnasaa-i biاlاkhtilaafi calى الruwaat fi kitaabihi اlmujtabى oo sunan suqra aan risaala doctora aan ka qoray cilal ficlan wax kale haddaan ka faa'iidaysanin waxaan gartay yani juhuudda sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu bixiyey sunnadiisa sida loo ilaali lahay iyo inta juhdi oo lagu bixi baan gartay keli ah, yani khulaasada aan kala soo baxay intaas bay ah marka eh, kulamaa qofka u isdhibo ee eh, naftiisa muطaalaca iyo qiraaa uu sameeyo naftiisa waxaa weeye tatafatax cilmiga waad baranay kulamaa aad kasii fogaatidna waxaa qalbiga waa sii tirmaya fahmadi way yeelaanaysa laakiin kulamaa aada naftaada isdhibtid waxyaalo badan baa kuu baxay marka dadka waxaa lagu leeyahay fahmadoodu way isku dhow yihiin laakiin ijtihaadka iyo musaabara iyo muhaabara la isku soo dhaafo nin wuxuu rabaa asagoo gurigiis iska jiifo iska hurdaayo inuu cilmigii sidaa ku bartuu doonay ninna waxa waaye laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila wakadalika yaطalicu wayaqra wayas'al wayafham wayuqaalin ilaahay intuu subxaanahu watacaala wax uu ka fahamsiiye marka eh, wuxuu u baahan yahay cilmigii juhdi weyn buu u baahan yahay ayb marka undur hadda cilalta musanifka uu sheegaya acamu min an takuna cilata fi lxadiid waana noo imaan doontaa wuxuu kala jeedo baabkan waxa weeyaan waxyaala badan buu noo faa'iideyn doona haddii ilaah yidhaahdo qaala alimaamu shaafici wuxuu yihi qaala lii qaa'ilun wuxuu u yidhi hadda baabkan oo dhan su-aalii jawaab buu ku dhammaanaya waa ariiqa oo oo shayiqa ah cilmiga sida loo baran lahay waxaad moodaa in la dhihi jiray markuu imaamu shaafici meel u fadhiyo dadka طulaabulcilmiga iyo culamada waaweyn ninkan waa la yaqaanaa nin cabqari ah oo cilmiga ilaahay u sahla weeyaan marka sida cilmigaa loogala baxo yaa waxaa la dhihi jiray nakeena imaamu shaafici baan wax weydiinayna as'ila mucaqado aada u adag baa la weydiinayaa qofka marka waxa waaye yatajahaz liraddi calayk bikulli maa uutiya min adila marka taa waxay noqonaysaa ninkaana waa ka faa'iidaysanaya qasadkiisana ma aha imaamu shaafici ah la xujeeya ma ah laakiin waa nin darajo aada u dheer cilmiga ka soo gaaray marka wuxuu doonayaa dariiqadii imaamu shaafici cilmiga dhex fadhi si looga soo saaran lahay marka hadda ma ah waxaan ictiraadka imaamu shaafici la duldhigay inuu ninka intaasoo shaki ay ku jirta ma ah laakiin wuxuu doonayaa in laga daaweeyo oo cilmi dheer uu la soo baxo markaasaa waxaa la leeyahay fainaa najidu yaa lyidhi imaamu shaaficiyu nin baa wuxuu u yidhi waxaan helaynaa min alaxaadiidi can rasuuli illaahi axaadiida nebiga soo aragtay waxaan helaynaa axaadiida baan helaynaa fi lqur'aani miluhaa nasan qur'aankana axaadiidaas qur'aanka wax lamid laga helay fi اlqur'aani khabr muqadam miluhaa mubtada muahar marka najidu min axaadiidi rasuuli اllaahi axaadiia yaan helaynaa fi lqur'aani miluhaa axaadiiaas oo aan helnay wax la mid ahaa qur'aanka ay ku soo arooreen nasan macnaha waxaa weeyaan aayaddii iyo xadiidka isku mid noqday waa mar baa saas aragnaa buu leeyahay waxaa kaloon erkayn oon helaynaa wa ukraa fi lqur'aani miluhaa wakraana waan helaynaa sunata ukraa fi lqur'aani miluhaa jumlatan qur'aanka uu ku soo arooray iyadoo jumlo ah sunnadan ay kala cadaysay oo hadda sidii aan soo sheegayna aqiimu salaata kayfa yusala salaad uu nabiga cadeeyey wanajidu sunata ukraa fi lqur'aani miluhaa jumla qur'aankii waa mujmal sunadiina mubayan weey waan helaynaa buuri wafi laxaadiidi minhaa axaadiidtaas qayb ka mid ana waxaan helaynaa akara mima fi lqur'aani qur'aankii wuxuu ilaahay ku sheegay wax ka badan hadda midda aan soo sheegaynaa ka mid eh ciddadii laba axkaam bay ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegay labadii axkaamoo loo sheegay laba axkaam kalaa lagu daray ayib laba axkaam kalaa lagu daray marka maxay noqotay maa fi sunnati akharu mima fi lqur'aan taas bay noqotay wuxuu kalou leeyay ninkii saa'ilka ahay wa ukraa sunno kalena waan helaynaa laysa minha shayun fi lqur'aan sunno oo axkaam la timidi jadiid ah haddaan axkaamtaas sunnada ku jirta aan raadinina qur-aanka uusan ku jirin waxaa kaloon helaynaa wa ukraa wa sunnatan ukraa mutafiqatun ay sunnatun ukhraa muttafiqa mutafiqa waa luqadii shaaficiga a hore usoo sheegnay muttafiqa bimacnaa waxaa weeyaan axaadiid dhowr ah oo hal meel iskula jeedo kulligeed ba aan iskhilaafaynin waan helayna wa ukhraa mukhtalifa iyo axaadiid iska hor imaanayso naasikhatun wa mansuukha mid wax bay nasakday mid waa la nasakh wkraa wanajidu axaadiia ukraa baan helaynaa eh, mase wa fiiha ukraa mukhtalifa axaadiid kaloo iskhilaafsan laysa fiiha dilaalatun calaa naasikin walaa mansuuq axaadiidtaasna kuma sugna wax tusinaya midkaan inuu naasik yahay midkaan uu mansuuq yahay taariikhdii ma cadaynayso wa ukraa axaadiid kalena fiiha waxaa ku sugan nahyun lirasuuli illaahi yani axaadiid badanna waxaa ku sugan nebiga inuu wax naga reebay fataquuluuna waxaad leedihiin adinka shaaficiyow maa nahaa canhu nebiga wuxuu ka reebay xaraamun weeyaan bimacnaa waxa weeyaan annahyu yaqtadi taxriim nebiga waxaanuu reebay haddii lidaa waa xaaraam macnihii saasay noqonaysa hadduu yidhi nebiga nahaa can akli kulli dii min asibaac cunitaankiisa xaraam ee macnihii saas waay marka waxaad leedihiin axaadiid badan oo ku soo aroorayne nahyigaan macnihiisa waa xaaraan baad leedihiin buuri ayib wa ukraa lirasuuli illaahi axaadiid kalena waxaad leedihiin oo fiihaa fii sunnati nabiyi fiihaa uu ku sugan yahay nahyuna uu ku sugan yahay fataquuluuna waxaad leedihiin nahyuhu wa amruhu nebigu waxaan uu naga reebay iyo waxaan uu na amray cala alikhtiyaari weeyaan cala alikhtiyaari oo xaraamkiina ma waa shay bannaan ikhtiyaar macnaa sida fiican laa cala taxriim ma aha baad leedihin nahyigoona waxaad leedihiin xaaraamaa loola jeedaa koona waxaad leedihiin waa takhyiiro waa bannaan tahay oo xaaraam ma aha baad leedihin ayib ninkii qaa'ilka hadalkii wato uma najidkum waxaan idiin helaynaa tadhabuuna inaad u tegaysiin ilaa bacdi اlmukhtalifa axaadiitii oo min aaxaadii ilaa bacdi اlmukhtalifa min alaxaadiid axaadiidtii iskhilaafsaneed qaar ka mid ah yaad aada qaadanaysaan qaarkii kalena waad iska dhaafaysa uma najidukum tadhabuuna inaad u tegaysiin baan idin arkaynaa ilaa bacdi اlmukhtalifa axaadiidtii iskhilaafsaneed qaarkeed inaad aada qaadanaysaan min alaxaadiid duuna bacdin qaarka kalena aan ahayn wanajidukum haddana waxaan idiin helaynaa taqiisuuna inaad qiyaasanaysiin calaa bacdi axaadiidihi oo waxaad leedahay shaygaa kan eh xadiidku ma soo aroorin laakiin xadiidkii nebiga meeshaan ku soo aroorin mas'alada kale aan ugu qiyaasqanaysin aan ugu qiyaasanaynaa baad leedihi uma yakhtalifu qiyaasukum calayha haddana adinkii culammada ahayd yaa qiyaaskiina haddana iskhilaafaya xadiid xukun baad daliishanaysaan waxaad leedahay hada alxukmu lam yarid fiihi sunna ilaa anahu xaraamu qiyaasa cala almas'alati alatii warada fiiha alxadiid haddana adinkii baad leedahay nina isku sii khilaafaysiin baan arkaynaa buu leeyahay wa tatrukuuna bacdan qaarna waad ka tegaysaan oo falaa taqiisuuna calayh xadiidkan xadiidkan looma qiyaas kara baabkiisa lama dhaafi karayo aad leedihiin buuri Eh, famaa xujatukum fi lqiyaasi wa takrih famaa xujatukum fi lqiyaasi wa tarkih qiyaaskan markaad qiyaasateen maxaa idinku daliil eh markaad diideenna maxaa idinku daliil eh uma taftariquuna bacdu markaas kadib haddana waad kala tagsantihiin haddaad culamo tihiin fa minkum waxaa idinka mid eh man yatruku min xadiiثi nebiga axaadiidi qaad ka mid eh ninka tegaya eh, ashay-a qaar adinka idinka mid ene bacd alaxaadiid buu ka tegaya laa yaxtaju biha wa wuxuu qaadanayaa bimidli aladii taraka midkau ka tegay mid la mid eh, wa adcafa isnaadan minhu iyo midkau ka soo tegay mid daciifsan buu marna soo deliishana marka waxaan baan nahaayay jire eh bal imaamu shaafici o maxaad jawaab u haysaa baa layidhi intii baa gadaal laga bilaabayaa fiiri qaala shaafici wuxuu ihi faqultu lahu ninkaas qaa'ilka waxaan u idhi kullu maa sanna rasuuluullah ilaahay rasuulkiisu wuxuu jiday oo dhan maca kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisuu la jiday oo min sunnatin ah fa hiya muwaafiqatun kitaab allah ilaahay kitaabkiisaay waafaqaysaa fi nnasi bimilih haddii naskii ay la mid tahay aayaddii xadiidkeed iyo midii hore waay xadiidkii aayaddii baa iswaafaqay marka taas dhib maba lahabo yani alxadiiu yuakidu maa fi lqur'aani bas le weyaan ayb wa fi ljumlati markaan haddii uu kitaabki yahay mujmal sunnadii nebigana bitabyiini can illaahi markaas haddii aayaddii ay mujmal tahay ee macno guud ay ku soo aroorin sidii waaqiimu salaat oo kale nebiga dawrkiisa waxaa weeye can اtabyiini can illaahi in laga caddeeyo wاtabyiinu midka wax caddaynaane yakuunu wuxuu ahaanaya akara tafsiira min aljumla midka mujmalka a ah waa ka badanaya yani haddii aan idhaahdo sunada nebiga qur'aankii bay fasirtaa waxaan dareemaynaa markaas in sunnadii nebiga laga heli karo wax marka an yakuuna fi sunnati akharu mima fi lqur'aani wax laysku yaababa ma ahaba taas maxaa yeelay haadaa mufasar waa qur'aankii wasunnatu mufasira wacaadatan yakunu tafsiiru akthar min almufasar nin hadduu hadal maanta sheego waxaad le warni hadalkaa ninkii ma aanan fahmina muxuu ula jeeda ninkii intuu ku yidhi hadduu ku soo celiyo maxaad ka faa'idaysata marka waa inaad waxyaalo badan u sheegtaa oo wujuuh badan aad kalaamta u keentaa marka taas lamaba yaab mabala buu leeyahay inay sunnada qur'aankii wax ka badan ay ku soo aroortaa wax lala yaabo malah laha ayib wamaa sanna nabigu wuxuu jiday oo mimaa laysa fiihi nasu kitaab illaahi ilaahay kitaabkiis waxaynu ku soo aroorin sunnada hadday ku soo aroorto waa la waxaa weeyaan illaahi ilaahay farad yeelitaankiisa aacatahu nabiga aacadiisa uu farad yeelay caamatan fii amrihi nabiga amarkiisa dhammaanteed yaan tabicnaahu ku raacnay buu leeyahy waa su-aashii saddexaad oo ahayd waxaan idiin arkaynaa sunnada nebiga meel ay ku soo aroortay wax qur'aan ahoo tusinaan ay lahayn markaasuu yihi hadday saas tahayne sunnada nebigaan qaadanaynaa oo uu baahnin inan yidhaahdo aayad qur'aan waa inay ayidaa maxaa yeele ilaahay baa wuxuu nagu waajibiyey nebiga amarkiisaoo dhan inaan qaadano saas marka hadday tahay amarkaas ilaahay anagoo raacaynaa nebiga axkaamtaa noo jidayaan ka qaadanayna taasna waadix weeyaan ayb markaasaa layidhi waama annaasikatu walmansuuq axaadiida wax nasakday iyo midda la nasakay min xadiidii ka mid eh fahiya kamaa nasakha allah ilaahay sow u nasakhay oo kaley la mid tahay alxukma fii kitaabihi ilaahay xugum oo kitaabkiisa ku soo arorayso u nasakhay bilxukmi gayrihi xugum kale lagu nasakhay oo min kitaabihi ilaahay kitaabkiisa ka mida ah. aayad baa la nasakhay aayad kalaa nasakday caamatan fii amrihi yacnii eh, xugum kaloo ilaahay ka yimiday oo min kitaabihi caamatan fii amrihi ilaahay amarkiisa caam ku ah marka taasay u jiri jirtay wakadalika sunnatu rasuuli illaahi tunsaku bisunati marka la yaab ma laha in axaadiida la helo in mid wax nasakday iyo mid la nasakay in laga helo wax la yaab ma ba lagu leeyahay maxaa yeelay kitaabkii ilaahay bayba ku banaaneed inay aayad aayad nasakdo xadiidkii nebigana fakadalika sunnatu rasuuli illaahi tunsaxu waa la naskha bisunatihi musanifku waxau leeyahy wadakartu lahu qaa'ilkaas waxaan u sheegay bacda maa katabtu waxaan qoray qaar ka mide eh, fii kitaabii aan ku soo qoray qabla haada oo min idaaxi maa wasaftu waxaan soo sheegoo la caddeey ah hadda amhilo badan soo sheegnay sunna sunna lagu nasakhay aayad aayad lagu nasakhay intaan soo celi lahay wixii aan hore u sheegaan u sheegay buu ku yidhi marka ma soo celinayo ayib waa laga jawaabay faama almukhtalifatu axaadiidta iskhilaafsan alatii laa dilaalata alaa laa dilaalata caddayn ayna jirin calaa ayihaa naasikhun mideeda wax nasakday walaa ayihaa mansuuqun mideeda wax nasakday wax tusina ayna jirin taasee loo dhaqmaya markaan musanif waxau leeyahay fakullu amrihi nabiga amarkiisa kulligiisa muutafiqun weeyaan mid iswaafaqsan saxiixun mid oo sugan weeyaan la khtilaafa fiih haddii aan aragno sunnada nebiga oo isdiidan wuxuu ku leeyahy adigaa kuula muuqata mooye amarka nebiga maba isdiidi karo sidii qur'aanka la yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira waxaan haddiiba waxyi yihiin maba iskhilaafi karo nebiga shalay wuxuu ku amray maantana inuu kaa reebo oona naasikh iyo mansuuq ayna ahayn ma dhici karayso tanaaqud baa lagu magacaabaya sidaas marka sunnada nebiga way ka tahiran tahay kalaamka nebiga oo dhan waa iswaafaqsany waana saxiix ayib marka maxseen ula dhaqanaynaa buu leeyahay wuxuu leeyahay warasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa carabiyu lisaani wadaari carabiyu lisaani carabkiisa midkuu carabi yahay waa iyo wadaari meeshuu degan yahayna meel carab weeyaan oo maka ah ayib faqad yaquulu qowla nabiga qowlka inuu yidhaaho baa dhici karto caaman xaalu yahay mid guud ah yuriidu bihi lcaama ula jeeda nabiga inuu hadal caam sheego hadalkaas caamka dadkao dhan ula jeedoyba sax tahay wa caaman inuu nebiga sheegaa dhici karta shay caam eh yuriidu bihi lkhaasa shay khaasna ula jeedo kamaa wasaftu laka saan kuugu soo sifay fii kitaabi illaahi iyo wa sunani rasuulihi qabla haada marka haddii aad tiraa sunadii nebigoo khaaska ahayd iyo caamka ahayd adiga fahmigaada waxay kuula muuqataa inay iska hor imaanayaan mana iska hor imaadsano ee waa maxay tan caamka ah yukhasas bilkhaas bas marka wixii khaaska ah lagu camalfalayaa caamkana intaa soo haraya lagu ximbaaraya waa wax waadixa oo hadda aan soo wada dhaafo ayib markaasuu musanifku wuxuu leeyahy wayus'alu can الshay nebiga shay baa la weydiinaya fayujiibu calaa qadri اlmas'ala intii la weydii in lamid ayuu ku jawaabaya wayu'addii canhu wou ka gudanayaa almukhbiru canhu nebiga ninkii ka waramayo u ka gudanayaa mutaqasan xaal uu yahay mid la dhammaystiray mar waxa weeyaan nabigaa su-aal la weydiinayaa su-aasha sidii ahayd buu ugu jawaabayaa laakiin ninkii raawiga ahaay oo nebiga ka warinaya saxaabiga ahaay yaa khabarkii haddana wuxuu ka warinayaa mutaqasan asagoo sidii nebiga uu u sheegay sababtii keentay su-aalkii wixi o dhan baa la weydiinaya ayib waa la fahma iyo wlkhabara mukhtasaran wlkhabara wayu-addii canhu اlmbiru canhu nebiga ninkii ka warramaayo alkhabara buu ka warramayaa mukhtasaran asoo la gaabi mushkila taasay ka imaanay mar nebigii su-aashii markuu jawaab ka bixiyo nin oo dadkii warinay ka mid ee sidii as nebigu u sheegay u jawaabayaan qaarna waa soo gaabinayaan markii qaarkii soo gaabiyey iyo qaarkii dhammaystiray markaad isku fiirisid waa iskhilaafsanay kuula muuqdaan ciladana waxay ka timid ikhtisaarkay ka timid buu leeyahay ayib wاlkhabra nebiga khabarkana waa ka waramaya ninkii raawiga ahay fayaأtiya waxuu la imaanayaa bibacdi macnaahu macnihiisa qaar kamidi duuna bacdi marka cilada waxay ka timid ninkii raawiga ahay hadalka xadiidkii ma wada sheegin ama waa wada xifdi waayo in yarow ka xifdiyey ama waxa weeyaan intuu ka doonaya asiga khusaysay buu ka xifdiyey intiibuu sheegay nin kaloo meeshii fadhiya markuu xadiidkii wada wariyo labadii xadiid iskhilaaf la dhihi maayo waxaa leeyahy ninkan akhbara bijuزءi اlxadiid wa hada akhbara bijamiici اlxadiid wاlcibraةu biman rawa اlxadiida bikaamilih sidaasaa laisku daaweyna waa noo imaan doontaa wayuxadiu canhu nebiga waxaa ka waramaya oo ka sheekaynaya alrajulu alxadiida buu nebiga ka warinaya qad adraka jawaabahu jawaabtii ou haleelay walam yudrik ilmas'alata ninkii wax weydiinayna ma ma uusan helin waxa weeyaan nin baa majliskaa la fadhiya nin baa wax weydiiyey nebiga markii la weydiiyey intuusan ka jawaabin baa nin saxaabiya imaanaya marka jawaabti waa dhegaysanaya jawaabtii markuu ninkaan maqlo isnu si u fahmi maayaan ninkii su-aashi weydiiy nebiga iyo ninkii jawaabti leh ka kasoo kordhacoon su-aashi ogeyn isla hal faham ma fahmi karaya waxaa fahmada aada ugu wanaagsan ninkii ogay su-aashii nebiga la weydiiyey lianna waxaa lagu leeyahay macrifatu sababi اlxadiidi yuciinu calaa fahmi اlxadiid marka isku mid ma aha marka ninkan markuu jawaab le iska fahmo shay caam oo u malaynayo baynamaa jawaabtaas waxay gaar ku ahayd su-aashii la weydiiyey nabiga calayh الsalaatu wasalaam marka meeshaas bay dhibaato ka imaan kartaa buu ku leeyahay wayuxadiثu canhu nebiga waxaa ka warami karo alrajulu alxadiiثa qad adraka jawaabahu jawaabtii oo hore usoo haleelay walam yudrik ilmas'alata mas'aladana ma soo gaarin oo fayadullahu su-aashaas ay tusiso calaa xaqiiqati aljawaab ma dhicin buu ku leeya hadalka waa iswataa walam yudriktaas fayadullahu cafiga haddii calaa majzuumin yajuuzu nasbuhu wa jasmuhu fayudrikuhu waa la dhihi kara labadaba marka walam yudrik ilmas'alata ninkaan jawaabti haleelay su hore ma ogeyn oo fayadullahu hadduu ogaan lahay su-aashaas wuxuu tusi lahaa calaa xaqiiqati aljawaab jawaabta xaqiiqadeeduu fahmi lahay hadduu su-aasha hor ogaan lahay muxuu ku ogaanaya waa bimacrifatihi asababa uu ogaaday aladii sababkoo yakruju calayhi ljawaabu jawaabka uu ku soo baxay bou gartay buu fahmi lahay laakiin su-aashii baa ka maqan labadii nin marka isla xadiidkii si u fahmi maayaan wayasunu nabiga waa jidaynaa fi shayi sunnatan buu jidaynayaa wa fii maa yukhaalifuhu shaygaas wax khilaafsanna ukhraa sunno kale buu jidaynayaa falaa yukhallisu kala saari maayo bacdu saamiciina dadka maqlaya qaar ka mid eh bayna ikhtilaafi alxaalayni labada xaala meesha isku khilaafsiin kalama saari karo allatayni labada xaaloo sanna fiihimaa nabiga u jiday su-aashaana waxaa weeyaan nebigu waxaa dhici karta shay inuu jideeyo haddana sunno kale shay kale uu jideeyo labadii shay isku mid ma ah laakiin dadkii maqlaa waxay u haystaan labadan shay isku mid inay yihiin marka wuxuu u haystaa shaygii nebiga xaaraam uu u yidhi iyo shaygii xalaal uu yidhi inuu isku hal shay yihiin labadina way kala duwan yihiin marka yacni fahmiga ama awoodii u ma labadii shay lagu kala saari lahay marka nin baa saas u fahmayo waxaa weeyaan sidaasuu u qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ninkii labadii xaala fahmay ee og labadan xadiid inay isku hal meel ka soo aroorin ee mid kasta meel uu ku soo arooray wayasunu fi shayi nabiga wuxuu jidaynayaa sunnatan wafamaa yukhaalifu shaygaas wax khilaafsanna ukhraa sunnatan ukhraa falaa yukallisu kala saari maayo bacdu saamiciina bayna اkhtilaafi اxaalayni labadaas xaalo oo nebiga labada sunno kala jiday isagu midba ba iska dhigaa kalama saari karo alatayna sana fiihimaa mushkila meeshaas waa ka imaan kartaa buu ku leeyahy laakiin sunada nebiga sideeda mushkila uma ah wayasunu nebiga wuxuu jidaynayaa fii nasin macnaahu cibaaradaas waa qalbi baa ku jira macnaheedu waxaa weeyaan wayasunu sunata binasin fii macnan wayasunu sunata binasan binasin fii macnan fayaxfaduhaa xaafidun saasun baa lagala jeeda nebiga sunna buu jidaynayaa nas buu ku jidaynayaa fii macnan macno gaara oo taxliil iyo taxriim iyo manduub iyo wuxuu ahaado fayaxfaduhaa sunnadaas waxaa xifdinaya xaafidun nin xaafid ah ou nebiga sunadaas u jiday buu nin u xifdinayo wayasunu fii macnan yukhaalifu nebiga haddana wuxuu jidaynayaa fii macnan sunno kalou macno ku jidayn